markaad xarmataba eed xidhataba ayaa laga wadaa iyo wixii ka dambeeyaba wasabcatin toddobana waa soomayaa idaa rajaca ilaa ahlihi toddobana markuu ka laabto maka ee beledkiisa u laabto ama dhexda marka qofka mutamatica in dhiig laga rabo dhiiggana waajib yahay ninkii waayana bedelkiisuu u guurayo soom u wareegahayo soonkaasuu saddexa maalmood oo xajka gudihiisa ah iyo toddoba beri oo markaad gurigaada ku laabata ah xadaana cabdulmalik bnu shucayb bn اleyth qaala xadaanii abi aabihina waa shucayb bnu leyth can jadii awogay oo leyth bnu sacda xadaanii cuqayl bnu khalid alcuqayli cafwan cuqayl bnu khalid bnu caqiil alayli can ibni shaab الzuhri can salim bni cabdillaah ana cabdallahi bni cumar radi allahu tacala canhuma qaal tamataca rasuul اllah rasuulka ilaahi baa tamatucay fii xajat اlwadaaci xajkiisa goontinta bilcumrati cumru ku tamatucay ila alxaji oo xaj u geeyey wuxuu ka wadaa cumrihii xaj buu israaciyo u jeedaa sida la ogyahayna waa naga soo maxdikii jaabirkii anaskii caaisha in nabigu calayhi salaatu wasalaam markii hore uu soo xidhay xaj keligii ah markuu dalxulayfayi amwaadilcaqiiq yimidna la yidhi xaj iyo cumro isku daroo waadigan mubaaraga ku tuka kadibna waxaa tiri labayk allahuma bixajatin wa cumra wada jira nabigu marka hore mufrid buu ahaa ifraad buu soo xidhay kadibna cumruu ka dabageeyey adkhala alcumrata cala alxaji fasaara qaarinan fii aakhiri xajihi awalkiisana mufrid buu ahaa saasuu imaamku ka wada tamataca rasuulula waa inaga soo maray curfu salafna qaarinka iyo mutamaticuba kulli in la yidhaahdo mutamatic tamataca rasuulu llahi fii xajati alwadaac biاlcumrati cumru markaasi nabigu ku gaabsaday ila alxaji xaj la gudagelinay waxaa tamatuc kasoo ka noqonaya ruuxi laba safar uma baahanayo safar cumroo gooni ah iyo safar xaj oo gooni ah oo mid walba aad soo safarto uma baahanaysid midda labaad acmaashina hal camal bay kuu noqonayaan sidii xaj keligii qof watoo kale baad mid noqon oo dawaaf keliya iyo hal sacyi oo keliya baad la iman dawaafka iyo sacyigaas oo u dhacahayo cumradaadi iyo waahdaa nabigu hadyina waa bixiyo dhiigna waa gowracay weeye fasaaqa macahu lhadya hadyibuu nabigu kasoo kaxeeyay kaxeeyey min dilxulayfa meesha la yidhaahdo lixdan iyo saddex alaad ayuu nabigu halkaa ka keenay soddon iyo toddobana cali baa yaman ka keenay wa bada'a rasuulullah rasuulka ilaabaa camalkiisii bilaabay oo fa ahalla wuxuu xidhay bilcumrati cumruu xidhay uma ahalla bilxaji xaj buu kadibna xidhay saasa hadda loo qaadanaya laakiin isaga xadiidkiisa dambaba caddayn doonee wuxuu u jeedaa suuraday talbiyadu ka wadaa markuu nabigu talbiyeysanayay labayk allahuma bicumratin wa xaja ayuu odhanayay ahalla bilcumrati ay labbaa bilcumrati uma ahalla bilxaji nabigu cumruu xidhay kadibna wuu dhammeeyey haddana xaj buu xidhay maa macnu oo nabigu mutamatic ma ahayn sidii loo isagaaba doona qaarin buu ahaa laakiin fii suurati alhlaal suuratu talbiya markuu nabigu talbiyeyanayo cumradu hormarinaya kadibna xajku ku dhejinhayow labayk allahuma bixajatin wacumra ma lahayne labayk allaahuma bicumratin waxaja sidaasuu lahaa buu u jeeda xaafidkaa sidaa ku fasiray waana sida saxda ah isagaaba caddayn doona watamataca annaasu maca rasuulilah dadkii badankoodna nabigay la tamatuceen bilcumrati ilxaj sumaata nabi maxamed iyo dadkiiba isku mid ka dhigahaya nabiga dadkuna isku mid ma ahayn marka xadiidka lagu fasiray axaadiidii kale waa inaad fahantaan saxaabo yaroon badnayn oo nabigu ka mid yahay iyo abubakar iyo cumar iyo zubayr iyo cali oo asna qaarin ahaa iyo dadkaasaa mutamaticyaa qaarinin ahaa intooda kale fasakhu lxaja ila alcumra cumray ka xalaaloobeen kadibna maalinkii sideedaad ayay xaj xidheen fa min annaasi hadduu faahfaahinaya dadka waxaa ka mid ahaa manduul ahdaa soo kaxeeyey oo keenay ahda xoola baxshay ama dhiig la yimid fasaaqa alhadya hadyi buu soo kaxay min khaarij alxaram markaad hadyigaa soo kaxaynayso eed qaarin noqonayso waxaa la rabaa hadyig inaad ka keento meel xaramka ka baxsan meel xaramka ka baxsan ama madiina ka keen ama waaqida kale ka keen waa inaadan xaramka dhexdiisa aadan hadyi kala imanin hadday dhacdo in aad xaramka dhexdiisa hadyi ka iibsato oo sidaa rabto inaad qaarin ku noqoto maalinkaad carafo u baxayso hadyigi waa inaad kaxayso waa inay xooluhu ku raacaan carafa kula istaagaan ila caraf waa khaarij alxaram waa xilli oo maalinkaa dambe aad soo kaxayso marka sidaa ay ku soo galaan musdalifiya mina ay ku yimaadaan ila musdalifa xaram ka tirsanta idan waxaa la raba qolka qofka qaarinkaa ah ee hadiga kaxaynaya hadigu inuu dibadda ka keeno oo sidaa xaramka uu ku soo geliyo yo imaa hadduu si kale kari waayo markuu xaramka gudihiisa ka iibsado waa inuu la baxo oo u geeyo carafiyi xilliga gey kadibna uu xaramka la soo galo fa kaana min annaasi dadka waxaa ka mid ahaa man duul ahda xoolo baxshay oo fasaaqa alhadya hadyi ka soo kaxay min alxilli wa minhum waxaa ka mid ahaa man duul lam yuhdi aan hadyi bixinninoo markaasi aan hadyi wadin falamaa qadima rasuulullah rasuulka ilahi markuu soo galay makata maka markuu yimid qaala linnaasi dadkii wuxuu ku yidhi man kaana minkum ahda xoolo waday fa fainahu laa yaxilu ma xalaaloobayo min shayin shay oo ma xalaaloobayo oo xaruma minhu ka xaaraam noqday bisabab alixraami xataa yaqdiya xajahu ilaa xajkiisa uu guto dhammeeyo hadduu kuu sheegay nabigu inuu isu qaarin isu bedelay inkuu nabigu maka soo galay ee wuxuu yidhi ogaada ninkii hadyi waday ee xoolo soo kaxeeyey xilligana ka keenay sida anoo kale iyo cali iyo abubakar iyo cumar iyo zubayr iyo ragga la midka ah waxaa weeye ma xalaaloobaya ilaa uu dhameeyo xajkiisi oo maalinka yowmu naxri uu hadiga gowraco kadibna uu la yimaado wixii lala imaan jiray acmaasha afarteed maalinka yowmu naxriga waman lam yakun minkum ahdaa ninkan hadyi soo kaxayna soomaa xaggana xaj soo xidhay xaggana xaj soo xidhay hadyana aan wadin falyatuf bilbeyti kacbada ha ku dawaafo wa bisafa walmarwatina ha ku wareego ha socdo walyuqasir timaan ha gaabsado yuusan xeerin timaan la gaabiyo iyo la xirab way bannaan laakiin markaad mutamatic tahay aad xalaaloobayso waxaa wanaagsan inaad timaha gaabsato si hadhow xajka maalinka xajka la xiira yowmu naxri waxaad xiirta u hesho haddii laakiin aad mutamatic noqoto cumradii iyo xajka oo saaran baad cumrada darteed timi u mulkaysood seemato haddana yowmu tarwiya aad dhaqaado laba kadib xirasha lagaa rabaa dee meeshii waa gabaadiir wey gabaadiir wey marka waxaa la rabaa inaad gaabsato hadhowna maalinka tobnaad aad timihii xiirto walyuqasir ha gaabsado sida afdalka ah waa mutamatici dadkaan wadin buu nabigu la hadlahayaa walyaxayl kadibna ha xalaaloobo oo ka xalaaloobo cumradii halkaa ku dhammeeyo uma intaa kadib markuu cumro ka baxo ka farxasho liyuhilla ha xidho bilxaji ha xidho walyuhdi hadiina ha bixiyo maxaa mutamatic hadigii ku waajibaya ama ha ama uusan wadin hadduu wadi lahaana qaarin buu isu bedeli lahaa hadduusan wadinna mutamatic buu noqday cumruu dhammaystay kadibna xaj buu maalinkii xidhay maalinka tobnaad waxaa laga rabaa hadyi inuu la yimaado ama markaa ka iibsado ama muslimiin kaleba ha faman lam yajid hadya ninkaan hadyi helin oo tabaru ku iibsada waayey ama asagoo lacagtiiba heli karaa meeluu ka gataba waayey ama asagoo gadan karaa lacagti lagu qaaliyo oo la dhaafiyey sicrulmili la dhaafiyey icirbar ninka asagaa waa nimaan marka sharcan u heli karin ayb lacagta waad heli kartaa laakiin waabad weyday meel aad ka iibsato ama xoolihii la waayeyba ama waad gaari weyday ama qiimihii muctaadka ee dhaqanka ah, mid ka badan labanlaab baa lagu gaadhsiiyo aan loo geli karin faman lam yajid hadyan ninkaan hadyi helin ama inuu lacagti waaya oo tabarti ama xoolihiiba waaya isagoo tabarti heli kara ama lagu qaaliyeeyo ninka asagaa ah hadyigii ka dhici maaye bedelkiisii baa laga rabaa falyasum aa ayaamin saddex maalmood ha soomo fi lxaji ay fi lixraam markaad xidhato kadib waad hormarsan kartaa xataa adoon xajki gaadhin ayaad sii soomi kartaa maalma maadaamaad ogtahay w inaadan heli karin oodan iibsan karin ama xoolaba aysan jirin markaad xarmataba waad sii soomi kartaa wa sabcatin toddoba maalmoodna ha soomo idaa rajaca ilaa ahli markuu reerkiisa ku laabto waaafa rasuullah rasuulka ilahi de qur-aankaba sidaa u cadday nabiguna waa fasiraya waaafa rasuullah rasuulka ilaahi baa dawaafay xiina wakhtigii qadima maka markuu nabigu maka soo galay dawaaf buu la yimid dawaaf ulquduum ah. buu la fastalama arukna dhagaxa madow nabigu salaamoo gacan saaray fastalama arukna ay alxajar alaswad dhagaxa madow buu nabigu gacanta saaray awala shay markuu u horraysaba ile dawaafka asagaa laga bilaabaayo haddaad adugu muctamir ama xaaji ama aad beydka soo gasho marka markaa camal gudanaya waxaad ka bilaabi tawaafka ma laha markaa taxiiyatlmasjid ma laha masjidulxaraam iyo beydka ilaahay markaad timaaddo salaantoodu waa dawaafka markaad tahay mutamatic ama muctamir ama xaaji noocu dooniba noqde haddii laakiin aadan dawaaf la imanaynin oodan markaa nusugna u imanin marka waa laguu sunneeyaa inaad ku tukato masjidka ragcataynkii taxiyada licumuumi اladila licumuumi aladila ninkaan taxiyatulmasjid laga rabin ee dawaaf laga rabo waa dadka u yimaada maka u yimaada liacmaali اlxaji wاlcumra ama dadka iskood u soo gala beytka ilaahay masjidka asaga ah waxaa laga rabaa inuu ragcataynkii lagu tukan jira masaajidda ee taxiyada ahaa uu tukado markuu nabigu dhagax gacanta saaray markii u horraysay uma habbaa nabigu waa rucleeyey ama waa la xaadsaday alaaa awaafin saddex wareeg oo min asabci toddobada ka mida saddex wareegi u horeysay oo dawaaful quduumka toddobadiisii saddexaas nabigu waa la ramala baynu soo maray in badan khaba iyo ramala waa isku mid khababku iyo ramalku waa isku mido waa la xooga ah ee ruclaha ku dhow wamashaa nabigu waa lugeeyey arbacata awaafin afar wareegna nabigu waa lugeeyey uma rakaca rakcatayn nabigu waa tukaday xiina qadaa awaafahu bilbeyti cinda almaqaami rakcatayn rakaca ay salla wey huna uma rakaca ay salla nabigu wuxuu tukaday xiina qadaa awaafahu bilbeyt awaafkiisa beytka markuu dhammey toddobadii markuu xidhay wareeg cinda almaqaami maqaam ibrahim cinda almaqaam maqaam ibraahim buu ku tukaday agtiisa rakcatayn laba ragcadood buu nabiga ku uma sallama wuu salaamo naqsaday ragcataynka buu ka salaamo naqsaday ragcataynka wax lagu akhrinhayana xadiidkii jaabir bayna ku soo marray fansarafu markaasuu nabigu gadoomay wuxuu aaday asafa walmarwa inuu ku lugeeyo sacyigiibuu aaday halkaa waa inigu soo marray inuu nabigu mar labaad ku soo noqday xajarulasad wahiya sunna markaad dawaaf ka dhammayso ood khalfa maqaami ibraahim xagga aad ka istaagto dhanka aad istaagto oo maqaamu ibraahim iyo kacbada Eh, maqaam ibraahim oo kacbada iyo adigoo idiin dhexeeyo xaggaad istaagaysaa waata maqaam ibraahimna waa kan dhabarkiisa dambead ku tukan haddaad hesho wey haddii meesha kuu sahlan baad iskaga tukan ragcataynka markaad dhammayso sunnada waxaa wey intaadan safiya marwa u bixin inaad mar labaad soo noqotood ku soo noqoto xajarul aswadka ood salaanto siduu nabigu yeelay kadibna aad baxdo marka ibnu cumar meesha uma sallama min aragcatayni fansarafa ila asafa waalmarwa waxaan soo mara xadiidkii jaabir riya isagaa ka faahfaahsanaa hadda baynu marayna toban xadiid ka hor baynu ku soo marray faata safa buurti sabuu nabigu tegey faطaafa bisafa wاlmarwa sabcata awaafin safiya marwa ayuu toddoba jeer nabigu ku orday dhexdooda uma lam yaxlil nabigu kama xalaaloobin min shayin shay xaruma minhu ka xaaraam noqday oo ma xalaaloobin ba laga wadaa xataa qadaa xajahu xajkiisila u dhammaysta dawaafka markuu dhammeeyey sacina uu la yimid nabigu ma xalaaloobin oo hadduu muctamir yahay ama uu mutamatic caada yahay nabigu markuu dawaafka la yimaado oo saciga la yimaado timuhu gaabsan lahaa kadibna uu xalaaloobi lahaa oo camal cumra intaan buu ahaaba laakiin nebigu waa qaarin hadyi buu ma xalaaloobayo ilaa maalinka tobnaad yowmu naxriga la gaadho oo hadyigii u wada u gowraco xataa qadaa xajahu oo naxara ilaa xajkiisu u dhammeeyey acmaashaadi oo naxara hadyahu hadyigiisina uu gowracay yowma naxri maalinka dhundhowga tobnaad wa afaado dawaaf lifadan uu la yimid oo butaco intuu ka soo oo mina soo oo jamrada uu tuurto uu maka yimid dawaafu اruqni iyo dawaafu ziyaara iyo dawaafu اlxaj intuu waa layayo dawaaf lifaada afaado ay waa awafa ama aafa bilbeyt wey aafa bilbeyt baydkiiba ku dawaafay nabigu markuu dawaafay kadibna uma xalla min kulli shayin waa taxalulkii kulliga ahaa ama taxalul awal asagu wuxuu ku xidhnaa keliya inaad laba camal la timaado oo laba afarta maalinkaa la sameeye ka mida uma xalla nabigu u xalaaloobay min kulli shayin shay kastuu ka xalaalooba xaruma minhu ka xaraam noqday shay kastoo laga xarimay baa nabiga markaa u bannaanaaday markuu la yimid taxawulkii dhammayska tiraa oo dumarkii baa loo banneeyey wax kastaa u bannaan markaa iyada ah oo qof muslima ah oon xaajiyahayn u bannaan baa u bannaan wa facala waxaa sameeyey mila maa facala rasuulullah rasuulka ilaahi siduu yeeloo kale waxaa yeelay manduulkii ahdaa xoolo soo kaxeeyey hadi ahdaa xoolo baxshay oo wasaaqa alhadya hadi soo kaxeey minanaasu saxaabada ka ah. dad yar bayna ahaayeen dad yar bay ahaayeenoo aan badnaynoo waa kii jaabir iyo xadiidkii anas baa ku soo marray dawilyasaar iyo xadiidka ibni cumar qaybtiisa horeba idan sidaa waxaa yeelay oon xalaaloobin oo sacyigii iyo tawaafkay la yimaadeen aan ku xalaaloobin oo camalkii sii watay muxrimiinna sii ahaa nebi maxamed intii lamidka ahaydoo hadyi ka keentay bannaanka intii kalena markay tawaafkii la yimaadeen oo sacyigii la yimaadeen ragcataynkii tukadeen timihiay gaabsadeen ama waaba xirteenoo waa xalaaloobeen cumray halkaa ku dhammeeyeen way iska sugeen ayagoo xalaal ah xaaraanka uusan jirin ilaa laga gaadhayay maalinkii sideedaad ee ywmu tarwiya oo kadibna marka xaj cusub ay xidheen xadidka ibn cumar intaasuu kaga tegay imaamku waxadaaniihi cabdulmalik bnu shucayb xadaanii abi qaala can jaddi xadaanii cuqayl yacni bnu khaalid bnu caqiil can ibn shaab الzuhri can curwa bni zubayr ibn shaab الzuhri xadiidka hore saalim buu ka qaadanayay saalim ibn shaab الzuhri can saalim can ibni cumara soo ma can ibni cumar hunaana zuhrada wa shuyuuh badan yahay curwa an ibni zubayr can caaisha wey ana caaisha radi allahu tacala canha zawja nabiy nabiga xaaskiisa ahayd ahbaradu waxay curwo u sheegtay can rasuuli rasulka le oga tabisay fii tamatuci bilxaji ila alcumra sidanaa sax ah bilxaji ila alcumra bilcumrati ila alxaji waxaa ka quruxsan bilxaji ila alcumra maxay xaj kaa horreeye kadibna cumruu nabigu gadaal ka soo geliyey fii tamatuci ku ku nastay bilxaji xaj bilow xaj la xarmado ila alcumra cumraa loo biirsho lagu daro wa tamatuc الnaasi maca iyo nabigu tamatucay dadka loo tamatuceen markuu oga warramaysay hooyadeen waxay oga warbixisay curwa oo hadday u tahay habaryarba u tahay marka laga soo tago macnaa inay ummahaat muminiin ay tahay in ummahaat ay ka tahay waxay oga warrantay can tamatuci rasuuli اllaahi biاlxaji اlcumra wa tamatuci الnaasi macah qaala الzuhriyu bimili اladii ahbaranii salim ibnu cabdilaahi can cabdilaahi can rasuuli اllahi buui zuhr wuxuu leeyahay cur wuxuu ii tabiyey oo caaisha iiga tabiyey bimili اladii xadiidkii oo kale ahbarnii saalim bni cabdilahi uu iga tabiyey can cabdilaahi aabihi cabdulaahi can rasuuli اllah wuxuu leeyahay marka zuhri xadiidka curwa iga tabiyey can caaisha can rasuulilah wuxuu la mid yahay xadiidku saalim ii sheegay ee uu iga sheegay aabbihii aabbihiina rasuulka uka xiganay idan xadiidka caaisha iyo xadiidka ibni cumar waa isku macnuu leeyahay zuhri intaad ka fahanteen buu asaguna ka fahmay oo marka atamatu bilxaji alcumra iyo atamatu bilcumrati alxaj fii xadiidi ibni cumar caaisha waa isku mid oo nabigu xaj buu hormariyey horan bay soo sharaxday kadibna waxaa la yidhi nabi maxamedow hadyi baad wadaay xajkii cumra isfangeli horena u soco ninka adiga kulamida aduu kugu baab yahay ninka kaa duwan hadyi wadeenna waa gooni idan kaasi waxaa weeye in mutamatica laga rabo mutamatico loo jeedo qaarin iyo mutamati caadigahaaba in laga rabo dhiig laga rabo gooni buuna u sheegi doonaa si gooni marka haddana axaadiia u keeni doona laakiin inuu sraaciya hal baabba ka dhigo baabu bayaan ana alqaarina laa yataxallalu ila fii waqti taxallul xaaji lmufridi wuxuu baab yahay in la caddeeyo ana alqaarina ninka isku ladhay xajii cumro israacshay laa yataxallalu ma xalaaloobayo oo camalkii kama bixi karo ila fii waqti taxalluli alxaaji lmufridi wakhtiga uu qofka xaj keligii wata xalaaloobaya mooyeen wax ka horeeya ma xalaaloobayo xaj keligii ruuxu soo xidha ee maka soo gala asagoo xaaji ah oo xaj u xidhan yahay wakhti dheer xataa hadduu ka dhiman yahay xilligii la xajin lahaa muxrim buu ahaanaya matala waxaad soo gashay bishii sidataaloo labaatanaad timid maka adoo miiqaadki iyo lamlam iyo dalxulayfe iyo allaahuma juxfe iyo cirqi iyo qarnulmanaasi ka soo xidhay dilqacdaa tima iyadoo labaatana tobanka dilqada ka dhiman iyo sideedda ka dhiman dilxaj ama carafa ka dhiman sideed iyo tobanka beriba labadii maroodee cadcadaydunbaad qabi iyo wixii la halmaala xaaji baad ahaani waxaad agmari karta ma jiro haddana xajba idan maalinka loo baxo mina iyado ummadda raaci talbiyaad bilaabi ayib saan baad ku taagnaani ilaa maalinka tomaad laga xalaaloobayo culayskaasaa ku saaraaray qof qaarinkuna waa lamid marka qaarinna markuu soo galo maka oo u dawaafo ama saciyo ama dawaaf bis uu ku gaabsado oo sacigu uusan raacinin asna weligii muxrim bu aanayaa ilaa maalinka tobnaad yowmu naxri uu xalaaloobo kalmufridi intaasuu u jeeda idan waxaa isku xugub noqday xagga xalaaloowla'aanta ila xajka la dhammeeya acmaashiisa qaarin iyo mufrid nin xaj keligii soo xidhay xadaanii yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalik annaga shaaficid waadna ogtihiin ifraadkan xoojinaa oon ammaannaa oo imaamka nagu shaafici xataa kitaabkiisa mukhtalafu alxadiid aad u difaacaa axaadiista baabka ku timid oo dhanna isku daya inuu awilo oo uu awilay inuu nabigu mufrid ahaa ifraad uu ku xajiyey nawowina waa diiday waa runtii xufaaduna waa diideen ahlulxadiidka fadhiga aada ugu faradhubanna waa diideen nin walboo isku daya inuu sunnada inuu yidha nabigu markiisi hore muxuu ahaa mufrid uma saara qaarina way iska caddaa middaa marka taxaawi oo hawsha isku dhibo axaadiia aad oogu ciyaaray qaabkaa ugu jamcin lahaa xaafidku wuxuu yidhi waan la yaabanahay waan la yaabanahay tacasufka intaa la wa inii lakaiiru tacajubi kayfa saaqa lahu hada ta'wiil buui xaafidku aad isku ilaaliyo oo aad u dhowra oo meel lagu rogmada fiihi nadarun wa fiihi bucdun iska yidhaahda ayaa la yaaba wuxuu abujacfar ataxaawi sameeyey asagoo u tacasubahaya ra'yiga xanafiyada masxuura abi xaniifa la yidhaahdaa abujacfar ataxaawi difaaciisa odayga wadaadkaa difaaciya madhabkiisa marar badan axaadiisu luqunjubaadha aad iskaga ilaaliy meesha uu ninka la yidhahda bayhaqi in badan uu u tacasubo madhabkiisu isku daya axaadiista inuu waafajiyo calى istikraahin watakaluf iyo tacasuf fara badan marka waa meeshuu odhan jiray ninka yamaani cabdiraxman calim alyamaani culummadu asxaab almadaahibka ah hamoodun ba inay qudaad yihiin bal xumaatun bal xumaad bal waa muxaamuun buuri inta badan ragga wadaaddiga ah madaahibta iskale ama madaahibta u tacasuba ama muqalidiinta ah een madaxa bannaanayn qaadi maxaa laga rabaa ninkan dhegaysto ninkana dhegaysto mudaci mudaca calayh xujajkooda iyo bayinaadkooda fiiriyo nin walba qaabku wuxu dhigo kadibna sidaa la quman soon kana kana aan u eexanayn waxna ku dhisayo xogta la siiyey iyo waxa hor yaala yuu qaadi u ninka qaadi baa la yidhahda muxaami muxuu sameeya asagu muxaami looyar abukaate qareen muxuu sameeyaa xaq iyo baatil bahe wuxuu difaaci oo u qiilbixin ninkuu wakiilka kay u doodahay ee uu shilimaha ka qaata marka wadaadaha muqalidiinta aburi ah waa muxaamuun walaysuu qudaad iska ilaali ha ku khaldami laakiin marka abu jacfar iyo abubakar albayhaqi miisaanka la saaro bayhaqi baa xoogu dhaama bayhaqi baa ka sokeyo maro badan laga yaabo inuu insaafo xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik can naaficin can cabdillaahi bni cumara ana xafsata zawja الnabiy xafsadii nabiga xaaskiisa ahayd qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa sha'nu الnaasi dadka xaalkoodu muxuu yahay xallu ay u xalaaloobeen markay cumraysteen walam taxil anta min cumratika aduguna cumrada aan oga xalaaloobin yacni cumradii aad fangelisay eed xajka fangelisay nabi allow maxaad adigu oga xalaaloobi weyday dadkuna ay u xalaaloobeen dadka badankood maa shanu nnaas dadka maxaa xaalkoodu yahayo xalluu min cumratihim markay dawaafeen oy saciyeen waa xalaaloobeen walam taxlil tadciifka baa la furfuray walam taxilla iska ayd asalkeed anta adugu min cumratika ninkii la asiili la odhan jirayee nusada bukhaari aad ugu ah mutafaninka wuxuu lafdigan waxaa la tafaruday Hmm. laftiga waxaa la tafaruday buu idhi maalik lagumana raacin hawshaasuu diidan yahay asagu nabigu wuxuu ahaa buu leeyahay mufrid cumradan la sheegi maxay ahay cumradan la sheegahayo hooyadan ay sheegayso waa cumrada nabigu uu geliyey xajka u labayk allahuma bicumratin waxaja uu yidhi ee qaarinka uu ku ahaa nabiga u sheegay marka maanica iyo wax kala qaaday asaga saxaabadiisa badankood kala duway qaala nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalam innii anugu labadtu ra'sii labbatu ra'si madaxaygii baan dhajiyey ama xuukiyi xabag baan soo mariyey talbiidku annaga soo marra waa inaad timihii saysan hadhow kaaga filfillaa kaaga noqonin qashin iyo cawsna kaaga gelin xagganna aysan yoolyool oo meesha oga dhicin aad xuuki xabag iyo intuxa mariyo xaraar iyo la adkeeyo madaxaygii baan nabigu soo soo xaraaraystay buui ama aan soo xabagayey wa qallatu hadyi hadyigii xoolee bannaanka ka waa soo koor xidhay jara iyo lagu soo xidi jiray luqunta neefka hadyiga ah ama aig baa la soohay ama jaraa la samaynay jarabaad garanaysaate xaigi koorta lagu xidi jiroo kale ayaa halka loogu xidhaya neefka geela ama neefka loda xataa ai haddaad wado si loo garto xoolaha inay had yihiinoo beytulahi xaraam loo wado haas buu ah lagu xidhi jiray waqallatu hadyi hadyigaygiiyo xoolihii aan soo kaxeeyeyna waa u koor xidhay ama wajaraan qoorta ugu soo xidhay haddaba falaa axillu ma xalaaloobayo oo ixraam iyo xaj kama baxaayo xataa anxara alhadyi hadyiga ilaa aan oo yoomu naxri la gaadho waa inaga soo fi xadiii cimraan bn xusein xalay inoogu dambaysay riwaayaadkiisii ana nebi sal slam bayna xajin wa cumra somayna soo marin xadiikii cimraan dib u fiiriy ee xalay bayna xajatin wa cumra ayb idan nabigu marka jaamic buu ahaa qaarin buu ahaa saxaabado dhan baa hawshaa caddeeyey lafdigaasna maalig lama gooni noqonine cubaydilaahi baa ku raacay ayuub baa ku raaci doona rag badan baa ku raacay marka hawshaasi lagu sii mashquuli maayo bal xadiidkii bara waxaa ku yimid cinda anasaa'i wa abi daawuud bisanadin saxiix inii suqtu lhadya wa qarantu anugu hadii baan soo kaxeeyey xaj iyo cumrana waan lamaaneeyo waan isku lahay xadaanaahu ibn numayr muxamed ibn numayr xadaanaa khaalid ibn makhlad albajali can malik ibn anas abi cabdillaah an naafic mawla bni cumar can ibni cumar can xafsa radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi qultu ya rasuul allah maa laka lam taxilla nabi allow maxaa ku helayood aadan oga xalaaloobin cumradaadii dadku waa xalaaloobeen fadakara wuxuu sheegaa kuu qadaran haddii ninka la yidhaahdo hee khaalid ibnu makhlad binaxwihi naxwi xadiii yaya ibnu yaxya qara'tu calaa maalik mutaabacadii kale marka ninkaasi waa yaxya la mutaabiceeye maalig oo la mutaabiceya la rabaa marka in la keeno waxadana maxamed musanna abu muusa albasri qaala xadaana yaxmnu saciid alqaطaan can cubaydillaah ibni cabdillahi ibni cumar alcumari qaala wuxuu uhi wadaadkaasi ahbaranii naaficun ilan maalik buu mutaabacaynaya warkii asiili baa meesha ku baaba'ay ibn cabdilbar hawsha waa ka dagaalamay wuxuu ihi asiili khaldan yahay laakiin mutaabaco badan inuu tilmaamaa la rabay ahbaranii naafican ibni cumar wuxuu hi xataa haddii aan ka soo qaadna maalik inuu la gooni noqday lafdigan maalik wuxuu hi waa xaafidun mutqin wa riwaayat alahbaat alxufaadna waa xuja halkaasuu la maray can ibni cumar radi allahu tacala canhuma can xafsa qaalad hooyadeyn waxay tihi qultu lilnabiy waxaan ku uri maa sha'nu naasi xalluu walam taxila min cumratika soo hadalkii maalig ma ah lafdiga maalig naftiga qudhigiisa wey maa sha'nu naas dadka xaalkooda muxuu yahayo xalluu cumradooda ay u dhammeeyeen oo ga xalaaloobeen walam taxila min cumratika walam taxlil bay riwaayada hore marna waa la furfuray tadciifkii marna waa la isku dhajiyey min cumratika cumradii xajka ku ladhnayd weeyahad qaala nabi wuxuu uhi innii qalladtu hadii xoolihii aan soo kaxeeyey waa u soo jara xidhoo luquntan kor oga soo lalaadshay walabatu ra'sii madaxaygana waan soo dhejiyey falaa axillu ma xaloobayo xataa axilla min alxaji ilaa xajka aan dhammeeyo haddaad u qaadatay dawaafka aan la imid iyo sacyigi inaan kaga xalaaloobhayo cumradaydii ma xalaaloobi ilaa aan xajkii la imaado nabigu waa u caddeey xataa min alxaj iyad waxay aragtaa nabiga dawaafulquduum buu la yimid khalfu maqaam ibraahim buu ku tukaday kacbadii buu ku soo laabto haddana dhagaxi buu salaamay dhagaxi madooba nabigu albaabku ka baxay wuxuu la yimid sacyi bayna samaa walmarw intaa maxaa lagu dhammayn jiray acmaasha cumrada oo xeerashoon la raaciyo keliya ama gaabshi la raaciyo idan waxay ti nabi alla cumro timide maad xalaalood wuxuu aniga cumrayadu waxay ku jirtaa xajka ilaan xajka dhammeeyo dawaafka hadda nabigu u la yimid dawaafulquduumka ah iyo sacyigana hadhow wuu baxsan doona nabigu sal l slam meel badan waan gaari doonaa xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadana abu usamata xamaad bn usama xadaana cubayd illaah can naaficin can cumara marka abu usama eh, ayaa isna wuxuu mutaabacay wadaadkii axmed saciid alqataana can ibn cumar radi allahu tacaala canhuma ana xafsata radi allahu qaala qultu ya rasuul allah fadakara wuxuu sheegay cubayd illaah bimili xadiidi maalikin xadiidkii maalig oo kale xadiid lamida ayuu tabiyey falaa axilu xataa anxara ma xalaaloobayo ilaa aan hadyigii gowraco ma xalaaloobayo ilaa aan xajkii dhammeeyo idan xadiidku waa xuja yuu yahay calaa man qaala ana rasul kaana mufridan fii aakhirihi nin walbo yu nabi maxamed mufrid buu ahaa oo xajkiisii wuxuu ahaa xaj keligii oon cumre la soconin oo qaarin ma ahayn saasuuna ku xajiyey xajkina ku dhammaystay xadiidku waa baabi'inaya wuuna ka hor imanaya warkiisa xadaثna بn abi cmar alcadني qala xadaثna هiشham بn sulayman الmakhزumi وcabdالmajid بn cabdالcaزiز بn abi الrawad can ibni jurayjin cabdilmalik can naaficin ibni jurayj asna mutaabiciyey maalik can naaficin can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal xadaatnii xafsatu xafsa ii tabisay oo ii sheegtay ana nebi sal slam amara nabigu inuu faray aswaajahu xaasaskiisa inuu faray an yaxlilna inay xalaaloobaan markay cumrada la yimaadeen aama xajat اlwadaaci sanadkii sogootiska xajkiisii qaala xafso waxay tidhi faqultu waxaani nabi allow maa yamnacuka an taxili waaka haweenkaadi waa xalaaloobeene maxaa adugu naga kaa duway dadkan xalaaloobinyaa ka mid ahaa caaisho qaarina noqotay siduu nabigu rabay laakiin ayadu markay dambe ku adkaysatay inay cumar kale la timaado ad garanaysa maa yamnacuka maxaa kaa reebaya ama kuu diidaya an taxila inaad xalaalowdo qaala inii labadtu ra'sii waqallatu hadii falaa axila xata anxara hadii nabigu waa u gaabiyey wuxuu yidhi anugu madaxayga waa soo dhejiyey xaraar iyo xabad baan soo marsaday oo wakhti dheer inaan gelayo oo acmaal dheer isugayso oon xalaaloobin oon qabaysanaynin oo howlo badan imanyaa ii muuqanaysay waqallatu hadyi hadyigiina waa u soo jara xidhay falaa axilu xalaaloobi mahayo xataa anxara haddii inaan xolaya gowrac idan xadiidka xafsana wuxuu asna cadeeye taageersanya xadidkii caaisha iyo jaabir xadidkii cimraan iyo xadidkii ibni cumar ayaan hadda kusoo idan qaarin iyo mufrid ayagu warkoodu halkaasu dhacahaya baab kale u gudbayoo haddii dhib kugu yimaada maxaa la samaynaya aduu dhib kugu yimaado beydka ilahi baad cumro u soo xidhatay ama xaj baad soo xidhatay xajkii cumrada inaad dhammaysataa laguu diiday niman boqoro maka haysta ama beydka ilaahay jooga ku dulmiyey xanuun baa kuu diiday cadow baa kaa hor istaagay adaa jaboo gaadhi waayay maxaa tala ah baabu bayaani jawaazi taxallul bilixsaar wuxuu baab in la alaaloobo inay bannaan lagu xalaaloobo bilixsaani bisab lixsaan in lagu sharo lagu hor istaago fain uxsirtum fama staystara min alhadis oo maydan ku arag ayib xisaarku waa lagu go'doomiyey xanuun baa kuu diiday cadow baa kuu diiday xudaybiya sanadkeeda waa ka maxamed iyo saxaabadiisu ay soo xidheen cumro beydkale ah inay galaanee cumraystanka loo diido kufaar qurasha u diideen maxay sameeyeen meeshay marayeen bay ku xalaaloobeen oo maxaa la samayni hadigaad wadaad gawrici halkaasaad ku xiirani waad xalaalowday hadigaad gawricin bartaad marayso maka duleedkeed ha noqdo waddada bartankeed ha noqdo nairobi duleedkeed ha noqdo adoo gaarise ka safra lgu nairobi kama baxaysid oo gaaris ka soo xidha xajkaad gaaris baad ka soo xidhata labeeg idan <laughs> maxaa nairobi aaba kugu dhegay imtixaanka maxaad samayn maba soconaysid waad xalaaloobi kartaa dadan rajo ka qaba inaad baxsato oon si uun laguu sii daayo lagu furtaamayo iyo wa jawaazi inay bannaan in la israaciyo cumro iyo xaj la ysku xidho qiraan xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can naaficin ana cabdlahi bni cumara cabdulahi bni cumar baa kharaja baxay fi lfitnati fitnadii ibnu zubayr iyo xajaaj u dhaxaysa reer bani umaya muctamir asagoo fitna dhib badan oo dheer bay ahayd sayidina mucaawiya markuu geeriyooday sagaal iyo toban sano kadib sigii muslimiinta ushooda la wareegay sanadkii aaaadaaaniyo ko hijrada caam aljamaaca kuu xasan bn ka tanaasulay kursiga oo isagu muslimiinta madaxweyne u noqday sagaal iyo toban sana dhowr bilood buu ahaa khaliif ama amiir muslimiinta mucaawiya markuuisagoo nool yuu wiilkiisa waliyulcahdi ka dhigay muslimiin badan baa ku khilaaf saxaabad badan ka biya diideen bidcayna id hawsha uu sameeyey laakiin ijtihaad baa u geeyey wax bannaanna ma aha kadib wiilkiisa eh, yaziid ibnu mucaawiya ayuu ka dhigay madaxweyne markuasu dhinta isagaa ushi abtay muslimiinta qabtay wiilkiisa yaziid muslimiin badan baa isku khilaafay oo lagu hor yimid reer ka biyo diideen wakii yaiid intuu ciidan soo diray ninkii musrif loo bixiyey imtixaanka ahaa um, reer madiina baabi'iyey yowmulxara wakaytay ka dhacday beydkii um, masaajidkii nebi maxamed iyo ummaddii muslimiinta iyo ansaarihi muhaajiriin ay lugta la baxeen caruurtooda iyo wiilashoodi iyo raggooda ilaa aad loo baabaashay wa kii waagii dambe dilay xusein bnu caliy yaiid bnu caawiya ciidankiisii baa badan buu geystay wiilka mucaawiya ummadda u dhiibay oo uga tegey waxaa ka dembeeyey asaguna wuxuu weliyucahdi ka dhigay wiiluu dhalo mucaawiya la yidhaahdo dhintay oo saxaabi ah wiiluu dhalay oo yaziid xilka u dhiibay ku wareejiyey wiilkii ba wuxuu dhalay wiil la yidhaahdo mucaawiya awiguu ugu magac daray wiilka afartan beri buu ahaa khaliif afartan beri buu khaliif ahaa afartan beri buu madaxweyne kadib waa dhintay nin la yidhaahdo weliid ibnu ayaa xilki la wareego asagoo ku-xigeen u ahaa janaazaduu ku tukanhaya asna lagu warama lagu dilay amiirkii dhintay afartan beri amiirka ah salaadu uu ku tukanayay asna isu diyarin xilka inuu la wareego yaa lagu wareemay asagaa markuu dhintay waxaa xilkii la wareegay ninkii la odhan jiray marwaan ibnuakam marwaan in xalay soo mareen riwaayadkan wax ku leeyahay oo nin faqiiha oo fiican ilaa waagi dambe saldanadii boqortooy baasha baabi'iso aad u aafaysay marwan ibnu xakam amiirka hore markaas ibn mucaawiya ah dagaalkii xijaaj ka bilowday iyo khilaafka ka bi waa taagnaa reer midna halkan ka dagaalamayeen diidanaayeen cabdullah ibn zubayrna maku u cararo makuasna mucaaradii ka bilaabay yeeli in mucaawiya hadduu geeriyooday wiilkiis ummadda u dhiibo waa ay soo duuleen reer banu umaye iyo reer shaamo maka dul yimaadeenoo cabaar xisaar lagu jiro waagi dambe intay ka adkaan waaya cbdullah bin zubayr bay iska noqdeen waa xilligii yaziid mucaawiya mucaawiya ku xiga dambe waxaa ku xigay marwaan ibn اlxakam marwaan ibnu xakam markuu dhintay ayaa laba laba bilood iyo dhowr maalmood bay muslimiintu khaliif la'aan ahaayeen aan wax aan la magacaabin marwaan kadibna cabdulahi bn ubayr ba cabdulahi bn zubayr ayaa lagu dhawaaqay iyo inuu mucaawiye ibnu ziid markuu dhintay labada bilood aan garan maayo markaasaa reeree maka iyo reer madiina iyo ciraaq basro kuufoo dhan waxay bicallo galeen cabdulahi bnu zubayr reer shaamna iyo reer masarna waxay beecalo galeen marwaan ibnu marwaan markuu dhintay wiilkiisii cabdilmalik ibn marwaan baa xilka la wareegay ninka ummadda baabiiyey ninkaas wey dowladii reerba ninka dhisana waa ninka dowladda bani umaya ninka dhisay ee wiilashiisa ummadda ka adeejiyey weliid sulaymaan yaziid hishaam ood garana daba socday imtixaankaa ninkaa wey ninka markaa xilligaa ushahaya ninkaasaa marka wuxuu bilaabay markuu ogaaday cabdulahi bn zubayrna maka iyo aaggaas khaliif looga dhigay saxaabo iyo taabiciin fara badanna ay beeca la galeen awood badanna uu yeeshay yow ree iyo ree masar iyo wixii asaga tagay so dhan u diiday ma xajin kartaan buur ma xajin kartan xajkii buu ka mamnuucay dad xajidaan buur waxaad beeca la gelaysaan maka haddaad tagtaan waxaan ka baqay inaad beeca gashaan cabdullahi bn zubayr xajkii buu ka mamnuucay ciidan culusna wuu soo diray oo uu hogaaminayo xajaaj ibnu yuusuf ninkii mubiirka asafaaka almubiir wاlraajic cinda ahlicilmi inuu kaafir iyo muslim ahayn wey waa murtad zindiiq ah wuxuu fudaysan jiray qiraa'aadka qur-aanka ee mutawaatirada ah wuxuu quurhsan jiray oo dhaylsan jiray dhiigga saxaabada saxaaba badanna wuu laayey mufsid buu ahaa mubiir nabi maxamed baana ka sii degey marka cala araajixna waa kaafir biاllahi اlcaiim walaysa min umaraaءi اlmuslimiin cabdulmeligna culmo takfiriya jiro inuusan muslima caddeeyey bal waa siday taabiciintu u badnaayeen taabiciintu ku baxay cabdilmelig khilaaf ka hor yimid ee mowqicat اljamaajim fuqahaau taabiciin kulligood ilaa saddex wadaadoo cabsaday mooyeen waxay isku raaceen in la dagaalamo oo faajirya faasiqa badankoodna way gaalaysiiyeen raggii gaalaysiiye shacbi baa ka mid ahaa saciid ibnu jubayr baa ka mid aha ibraahim naqici baa ka lam yabqa min aلtaabiciin laba ama saddex fuqahaa taabiciin iyo culamaa kibaar taabiciin waxay xukumeen ninka inuusan muslim ahay in lagu baxana ay waajib tahay dagaalla ba'an bay la galeen marka cabdilmelig wasiirkiisa gaashaandhiga xajaaj ahaa yuu maka u soo diray halkaas weeye ibni cumar markuu madiine ka soo baxay waxaa loo sheegay xajaajna inuu kulaaxahayo maka dusheeda oo uu rabo inuu go'doomiyo uu dilo cabdullahi bn zubayr marka xaggeed ku cumraysani in cumradii ay kuu socon weydaa laga wiilashiisi baa marka saalim iyo cabdulaahi iyo cubaydilah oo asagu dhalay baa la hadlaaya ana cabdulahi bni cumara kharaja fi lfitna cabdulahi bni cumar baa baxay fi lfitnati bayna cabdulahi bni zubayr wa bayna bani umaya u dhaxaysay muctamiran asagoo cumraysanaya alfitna hadda goor baynu ka hadalnay dagaal walbo muslimiinta dhex ama xaq ha noqdo ama baail ha noqde fitna layidha min xayu ljumla la iska yidhaahdaa fitna waa yahayoo dagaal dhiiggan aan iska daadanayno iyo awoodan malatiriya baxaysa xoolahan iyo naf iyo maalkan khasaarahaya in dagaal gaal lagu bixiyo budnaa muslimiin inay isku soo noqdaan sax ma ahayn marka fitna waxaa la iska yidhaahdaa imtixaankaa dhex mara dhanba dagaalkii marka isagoo fitnaah marka kor laga fiiriyo ayaa dadka dagaalamaya shareecadu waxay tidhi wain طaa'ifataani min almuminiina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagad ixdaahuma cala اlأkhra faqaatilu alatii tabqi xata tafiya ila amri اllah mid baa xaq ku taagan oo in loo heliya ay waajib tahay oo garib taaga ay waajib tahay sax ma aha madhab saxiixana ma aha inaad tidhaahdo dagaalkan muslimiinta u dhexey anugu bes baan ka ahay laakiin markay kuwa caddaato anugu inaan gar leeahay wadaadkan iga gardaran yahay sulxi baa ugu day war waxaad yeelaysaa walaalaad waxaan aayar kala goosta way idin deeqdaa gogasha ku wada fadhiista hawsha isla wata cadow weyn baa ina hayee innaga inaad noo kaadaysaan aan hawsha qabanno may yeeli maayo war adugu gar daran tahay walaalkaa wixiisa daa may yeeli maayo maxaa waajib kugu ah garab istaagto ood kula duusha ninka aalimka unsur akhaaka aaliman aw madluuman sharcigoonnu ma ogolo laba muslimiinoo ishaysa oo markaad fiirisay midkood uu gar kula yeeshay inaad tidhaahdo maya anugu dagaalkan ka qayb maxaa fitna weeye waa war caamo warkaas saxaabiya taabiciin dagaalla saxaaba muslimiin dhaxmare ka joogsaday baa jira markay u caddaan weyda kooda gar leh iyo ka gardan ay u caddaan weyday laakiin hadday kugu caddaato inuu heber gardaran yahay hebelin laga gardaran yahay waa in la garab istaago oo la garab istaaga ninka gartale ee xaqa ku taagan lagana hiiliyo aalimka laga hiliyo loo hiiliyo madluumka adduunku saasuu ku dhisnaanaya haddii laakiin loo hilin waayo madluumkii oo aalimka la garab istaama laga cabsado wax idin dhismaya ma jiro waa ilaa wax idin haysta wey qabaa'ilka isbaabiisumayda arag eebar iska dhig wax kala qaban jirin maktaad wax ka bixinaysaan qaaraan baa laygu soo qoray maktibaa maantan haysa dhaawacba meel yaalla baashan ma hoosu daydaa dagaalkii hawi iyo daaroo dhex maray saa intii loo firsho kii gar leh in loo heliy kikana lagu duulay ahay yaa noo helin lahaa noo kala helin lahaa hawiiyo daarood dir iyo isaaq baa la rabay inay hawsha fiiriyaan iyo ashraafta iyo iyo qabaa'ilka la yidhahda isha haddaad tidhahdana muxuu ahaa isheeg bointy fiveka ama aaminsan haddaan warka asaga laakiin masalada idin fahansiinaya ma aha waa dagaal qabyaaladeed war qabyaalad waa in la maaa laisku hayaa goof baa lasu ceer baa gabadh maxaa la kala qaaday waa in la ogaado muslimiinta dhiiggooda waa qaali shayga xaqa in loo helina waa yaa ka qaalisan hantidii yarayd adigu lahayd buu nabigu yidhi haddii lagugu qabsado man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid duuna damihi fahuwa shahiid duuna cirdihi fahuwa shahiid duuna diinika ka war gaalo marka hadda inay faantay dagaal kastoon lagu soo qado diiniyeed soomaalida lagagama adkaan weligeedna lagagama adkaan dagaal diiniyeed fi taariikh laakiin marka iyaga la qaybo waa la jabiyaa dib akhriya axmed gurey marka loodin waayo intuu axmaara ka adkaaday uu ku shubay maqaluu ka oo buuraho dhan uu ka dejiyey ciidankiisii baa la qaybiyo bortakiis baa soo duulay horta u hiliyey qolyahan eh, xabashidaa oo reer yurub baa soo duulay laakiin duulimaadka ataa reer ma yeeleena ayagii baa kala jabay todobadii imaare lahaydeen laga soo laga soo bilaabay eriteria ilaa halkanay zanjibaar ka tarin jirteed lahaydeen maxaa lagu baabiiyey waa la qaybiyey toddobadii imaaree waagi marka boqorka xabashigu uu maamuli jiray uu goodhii kabada ka qaadan jiray uu qaybiyey buu haddana rabaa inuu sameeyo wuxuu soo bilaab laba kun iyo sagaashan soo bilaabay isaaq buu ka soo bilaabay hadda maxay maraysa tii xamar korkeeda laga dhigay maxay ahayd ya koonfur galbeed konfur galbeed banaadirna hadda in gooni loo gooyi lahay ayadu intaan waa gooni oo deerada ka soo dego maraagtaa ku soo xidhan oo qolyihii kalea iskale inta kalena la israaciyaal raba toddoba imaara laga rabaa oon weli isu imaanayn ka markuu iswaalo kana lala heshiini ka markuu kana xoogow la siini hays cuneen weligoodba dowlad awood leh dowlad galan allaha ka dhigee inay soomaaliya ka soo baxda lama ogolo lan ninka soomaaliga waxaa laga barri inuu shaarka badashay leeyihin hadduu si walba u gaaloobo inuu barri shaarka badasho oo la kala baxo u dha waan jihaadahayaaba ayaa dhici karta marka waa in laga ilaaliyo isku duubnaan iyo midnimo midnimadiinna waxaa lagu kala jabiyey kowna waa maxay ogaadeen gaalo intay daraaseeyeen waa qabyaaladda waxaan goobjooga anugu xamar joogay safaaradda maraykanka oo xamar oo hubka soomaalida u qaybinaysa qabaa'ilka dagaalan qabiilka mida ah, hubka u geenaysa intii la basha waa konteynar diblomaasian lama furi karo oo alaabbaa saaran hadana hub waxaa la qaybinayaa grinof bekan baa la qaybinaya waagii markay laba qabiil kala adkaadeen ayagu isku soo hadhay baa haddana wax loo kala qaybiyey grinofka qudhigiisa baa loo isugu dhiibay kuwii waaga u fadhiyey xamar qabaaisha qaybo ka mida ee hubka ka soo waaridi jiray libiya ilaa urdun ee qabaa'ilka hawiye abgaaliya isku layn jiray habargeed isku baabiiyey ayaa hadda culummo iska dhigo weli annagaa diin wadna wakiil buuna u ahaa in reer hebel la baabi'iyo hubkana uu ka keeno lagu baabi'iyo reer hebel libiya urdun buu u fadhiyey waa la yaqaanaa haddana wuxuu ku le anaa culumo ah ninka taarikh xun soomaali ma joogo ninkaan u jeedo waad garanaysaa qolyahan aan ka yaaba inay xanaaqaan mooyaan waa ku celcelin laha iska ilaaliya waxaa bakhtiga iska ilaaliya waxbaad noqon maysaan qabyaalada waxba idinka soo reebi mayso waxaad ku xaqiijinaysaanoo maslaxad diineeda iyo mid adduunya midna ma jiro maxaad meel foko dooni kuwan hadda nood istandagee soomaalida markii doorasho la gaadho so ina islaayaan arag markay doorashada marahayaan meeq ruux ku dhimata doorasho soomaaliya dhexdeen garis iyo mojer iyo madheera inta ka dhacdaan ka sheegahaya ilaa dhoobley inta ay ka sameeyaan toban ruux labaatan ruux soddon baa ku dhimata oo lagu dili dhiigga qofka muslimka dhimanaya iyo fartan aad guusateen kee khatarsan maslaxada diineed waxay keenaysaa haddiiba hawshaan ruux muslim wax ku noqonaya in la mamnuuco oo la xarimo haddaysan gaalnimoba ahay wadaadihiina masaajida idiin dhoobnaa waxay leeyiin waa waajib in doorashada la galo bimacnaa waa maxay waa waajib in la daadiyo dhiigga muslimiinta waa macnaheedu fahan ma danaysi mar hadduu yimaado diin iyo dadnimo iyo gobonimo way dhimanaysa iska ogaada fidnada marka taas wey fitna haddaad maqashaan keliya ku khaldamina fidnadu waa macna khaas iyo macna caam ah bay noqotaa mar hadduu xaq u caddaado ma jirto fitna ma jirto fitnada khaaska waa maxay waa markay labsi u yimaado waxay ku kala caddaan waayeen fidno wey ka gaabso laakiin adoo xaqi ku cadaaday dagaalka muslimiinta dhex marayaaban dagaal khayr ahayn maxaa yeelay xooggii lagu bixin lahaa gaalo jabinteeda ayaa muslimiinta dhexdooda lagu bixiyey marka laakiin marka min xayu alxaq walbaadil laga hadlaayo ida tabayan alxaq falaa fitnata min xayu almafhuum asharci isku ogaada wa qaala wuxuu yidhi markii lagu yidhi cumar meeshan dagaal baa ka dhici kara xajkina waa lagu diidi karaa cumradina waa laga hor istaagi karaaye waa ku sidee qaala wuxuu yidhi ibnu cumar in sudidtu haddii layga hor istaago can ilbeyti sanacnaa waxaanu samaynaa kamaa sanacnaa maa rasuuliillaah haddii beytka laga hor istaagoo la yidhaahdo acmaashu cumrada dhammaysan maysid nabi maxamed waagu noolaa siduu yeelay baan aniguna yeelahayaa buur nabigu sida aan la samaynay markii beytka laga hor istaagay ayaan anigu maanta samaynayaa buur faharaja ibnu cumar baa baxay faahalla bicumrati cumru xidhay cumar baa madiine ka baxay umruna idhay ibnu cumar baa madiine ka baxay cumruna xidhay wa saara waa socday xataa idaa dahara cala albayda wuu socdoo madiinu ka socday ilaa uu dilxulayfa tegey xataa idaa dahara markuu ku baxo murku yidhi ama uu ka dulbaxay cala albaydaa bidadii iltafata ilaa eegay faqaala wuxuu yidhi maa amruhuma mru اlxaji wاlcumra xaji cumra arrinkoodu ma aha ilaa waaxidu waa isku mid buuri cumro intaad xidhatay laguu diiday lagaa hor istaagay iyo xaj intaad xidhatay laguu diido lagaa haddii lagaa sharo oo lagu hor ka xalaalowga haddaad aad xalaaloobaysa waa iskaga mid cumro iyo xaj waa isku mid buuri maa amruhuma ilaa waaxidun mar sidaa yahay ushudaku maxaa mara gelinhayaa asxaabay anii anugu qad awjabtu inaan niyeystay alxaja maca alcumra cumrada horeen watay xaj inaan ku daray marhaati kaadu maxaa yeele cumraan watay haddii laga hor istaago barta laygu diiday baan ku xalaaloobi lahaa xajkuna waa la mid waa isku baab yani saxaabi wuxuu ku leeyahy nabi maxamed cumruu soo xidhay calayhi salaatu wasalaam yowma alxudaybiya cumradii marka loo diidayna bartiiba xajkiisiibu oga qiyaas qaatay cumrada nebi maxamed calayhi salaat wasalaam fakharaja waa baxay ibnu cumar markuu xajka haddana xidhay oo uu cumrada iyo xajka isgeliyey xataa ida jaءa albeyt beytka markuu yimid dhibna muusan la kulmine daafa bihi sabcan toddoba jeer buu ku dhawaafay wa bayna asafa walmarwati sabcan labada buuroodna toddoba jeer buu dhexdooda socday oo ordahayey lam yazid caley waxba kuma u arkay annahu sacyiga keliya iyo waafka keliya mujزun canhu inuu ka gudahayo kaga filan yahay cumr iyo xaj wahdaa hadyina waalima dhiig buu la yimid waa qaarine idan sacyigiisii uu xaj iyo cumro u sacyin lahaa iyo awaafkiisii xaj cumro u sacyin isku mid buu ka dhe hal dawaaf hal xaj maxaa yeelay sida raajixa qaarinku yascى lilxaji wاlcumrati sacyan waaxidan ويuufu lilxaji wاlcumrati طawaafan waaxidan intaa un baa laga rabaa laba awaafiyo laba sacyo oo midna xaj u xisaaben midna cumro u xisaaban la iman maaye hal wareeg iyo hal sacyi buu la imanaya oo u dhacahaya cumradii xajkii isku soo laray qofka naasiga ee xaajiga ninka saa'ilkee weydiiyey su'aasha aabbihii la hadlay hadalka u tabinaya waa cabdulaahi bn cabdilaahi bni cumar sida riwaayada ayuub cadaysa fii saxiix bukhaari kun baad ka fiirin kartaan laakiin saalim iyo cubaydilaahi iyo cabdulaahi intuba waa la joogeen laakiin hadalka waxaa jeedanaya cabdulahi baa jeedanaya oo wiilaas cabdulahi dhale wey cabdulahi bn cabdilah xadaana maxamed muana qaala xadaana yaxya bnu saciid alqataan huwa alqataan can cubaydillaah xadaanii naaficun ana cabdulaahi bna cabdilaah ninkan wey أna cabdالlahi bn cabdilaahi wa salim bn cabdilaah kallamaa waxay la hadleen labadaa wadaad labadaa wiil kallamaa waxay la hadleen cabdallaahi bay la hadleen xiina nasla اxajaaj liqitaali bni zubayr xilligii xajaaj u soo degay maka u yimid inuu la dagaalamo cabdulahi bni zubayr idan waxayna ahayd toddobaatan iyo saddexdii hijrada toddobaatan iyo saddexdii hijrada fitnadan waxay bilaabatay dagaalka reer binu umayya cabdullahi bn zubayr lixdan iyo afartii bay bilaabatay markuu dhintay ninkii ahaa eh, yaziid mucaawiya qaala waxay yidhahdeen labadaa wiil waxay yidhaahdeen laa yaduruka an laa taxuja alcaam aabbow waxba ku yeeli mayso sanadka inaadan xajinin bay dheheen sanadka inaadan xajinin waxba ku yeeli mayso in badan baad xajiday xajkan sanadka dib iskaga dhigo meeshan dagaal baa ka socda fa ina anagu nakhsha waxaanu ka baqaynaa an yakuuna bayna annaasi qitaal dadku dagaal dhex maro reer bani umaye iyo cabdillahi bn zuwar iyo atbaacdiisu dagaal baa inu dhex maraan ka waxaanu ka baqaynaa oon ka cabso an yakuuna bayna annaasi qitaalan yuxaalu baynaka wa bayn lbeyt oo fa baynaka wa bayn adiga beytka laydinkala teedo adiga kacbada laisku kindiido dagaal hadduu dhaco kacbada ma gelaysid acmaashooda kacbaday ku dul wareegkana bilaabanayeen qaala cabdulaahi marka wuxuu yidhi idhagaysta wiilalyahow fain xiila baynii wa baynahu haddiidna la kala tida aniyo eh, kacbada facaltu waxaan samayn kamaa facala rasuul lah sal slam wa ana macah anoo nabiga la jiro oo la socda sidii uu sameeyey baan yeelayaa goorma xiina xaalat kufaaru qurayshin baynahu wa bayna albeyt xilligii kala teeday kufaaru quraysh nebi inta ka dhaxaleh idan waa qiyaas maca anas waa qiyaas fii macna annas baan rabaa lianna nabigu wixii laga teeda loo diiday muxuu aha cumro asna muxuu soo yidhi maa humaa maa amruhumaa ila waaxidun waxaa la yidhahdaa alqiyaas binafyi اlfaariq ama alilxaaq binafyi اlfaariq baa loo yaqaanaa markaad laba shay isku xukum ka dhigayso inaad marka jaamica cilo ka dhigto iyo inaad tiraad wax udhexeeya ma jiro inaad tidhahdo shaygan shaygan waa isku xugum maxaa yeelay kanay wadaagaan aad tidhaahdo waxnay wadaagaan oo markaa loo yaqaano waa alilxaaqu biljaamic aw bilcila aljaamica aw bilwasf aljaamic aw bilmacna almushtarak baa layihahdaa iyo inaad tidhaahdo labadan shay waa isku xugum maxaa yeelay wax u dhexeeyaba ma jiro waxay ku kala duwan yihiinba ma jiro kaa maxaa loo yaqaana alilxaaq binafyi اlfaariq waa siduu hadda cabdibn cumar samaynayo nebi maxamed cumraa lagu hor istaagay aniguna xaj baa laga hor istaagayaa laakiin xaj iyo cumra wax u ma jiro waa isku mid buuri ma amruhumaa ilaa waaxid ushudukum waxaa idin maragelinaya anii qad awjabtu cumratan cumro inaan niyeystay in ruuxa la maqhraati geliyo u sheegto ruuxa waxaad soo xidhata ama xaj iyo cumro shardi ma aha inaad kor u qaaddo codkana shardi ma aha xajku niyadu ku asaxaya iyo cumraba talbiyada iyo codka kor loo qaadayana waa min camaa'il xaji wanusuk ama waajib marka ha laga dhigo ama sunna ha laga dhigo faاnطalaqa waa dhaqaaqay xataa id ataa dalxulayf ilaa dalxulayf uu ka tegay falabaa bilcumr cumruu xidhay ama kor ugu qaaday codka uma qaala wuxuu idhi in khulliya sabiili haddii waddadii laga leexdoon layru istaagin qadaytu cumratii cumradii aan dhammaysanaya wa in xiila baynii wa baynahu kacbadii aniga haddii kala teedana facaltu waxaan samayn kamaa facala rasul sal sm siduu rasuulku yeelay wa ana macanoo la jira uma tala wuxuu akhriyay cabdulahi bni cumar laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana nebi maxamed dayasho wanaagsan ayaa muslimiina idinku jirto wixii uu diiniyana sameeyey waa inaad samaysaan ilaa shaaricu idinka reebo yidha hawshaas nabigay gooni ku tahay uma saara waa lugayo waa socd cbdullahi bni cumar socodkiibuu watay xataa idaa kaana bidahri اlbayda meeshii bidadii dalxulayfa ka dambayso dusheeda markuu marayo qaala wuxuu yidhi maxaan cumro keliya u wadanaya maxaan cumro keliya u wadanaya maa amruhumaa amru اlxaji wاlcumrati maaha ila waaxidu cumro iyo xaj waa hal shay keliya cumro iyo xaj waa hal shayba waa isku mid in xiila baynii wa bayna اlcumra cumro iyo aniga haddiidna kala teeda buu idhi xiila baynii wa bayn اlxaj aniga cumro haddiidna la kala teedo xaj iyo aniga waana la kala teedahayaabu ninka cumro ii diida he xajna waa ii diida nin xaj ii diidana cumro waa ii diidahaya waa isku baab in xiila baynii wa bayn اlcumra xiila baynii wa bayn اlxaj ushidukum anii qad awjabtu xajatan maca cumra waxaan idin maragelinahay wiilasheedii iyo intay la socotow inaan niyaystay oon waajibiye un isisaaray xaj iyo cumro wada socda fanalaqa waa tegey xataa ibtaca ilaa uu soo gata ama iibsaday biqudaydin meesha la yidhaahdo hadyan buu iibsaday tuusan maka gelin ka hor xaramka uusan gelin meel qudayd la yidhahdo maka dhowr abaaameeye u jirta ayuu wuxuu ka iibsaday hadyi buu iibsaday geel buu iibsaday uma daafa lahuma lilcumrati walxaj wuxuu u dawaafay dawaafan waaxidan bilbeyt wabayna saw almarwati sacyan waaxidan cumradii xajku uu soo wada xidhay haddina uu soo kaxeeyey hal mar buu u dawaafay hal marna waa u saciyey uma lam yaxila minhumaa cumradii xajkii muusan ka xalaaloobin xataa xalla minhumaa bixajatin yowma naxri ay bicamali xajati kama xalaalin cumrihii xajkii ilaa uu camaashii xajka dhammeeyey maalinka yowmu naxriga ninka qaarinka ah laga rabaa weeye halkaa camal baa laga rabaa cumro madax banaan laga dooni maayo xaj keliyaa laga rabaa wuxuu xajuu la iman jirin buu iman cumradiina hoostay kaga ladhan tahay ahaan iyo ajir ahaan baad ummadda dheer tahay mooyeene weeye xagga camalka isku baad noqonaysa wax lala imanayo waxadaanaa waxaa koo noo tabiya xadiidka xadiidka ku jira in labada shay isku midka ah isku xugum laga dhigi karo naskuba yuusan si gooni ah inay xaj iyo cumro isku mid yihiin haddii lagu sharo nasku ma caddaynin nebi maxamed ma sharxin calayh isalaat wasalaam laakiin cumuumka qur-aanka iyo qiyaaska fii macna اlasli baa tusahaya waana siduu yeelay sayidina ibn cumar وxadثna بن mayrin qال xadثna أbي xadثna cubaydالlah can naaficin qaala araada bnu cumar wuxuu doonay alxaja xaj buu doonay xiina wakhtigii nazla اlxajaaju xajaaj uu dul fadhiistay bibni zubayr wاqtasa اlxadiiث xadiidkii buu kaxeeyey yaa kaxaynaya waa ibn numayr cabdulahi ibn numayr alhamdani isaga hadday cubaydillahi waxaa ka soo qaatay xadiidka yaxya saciid alqataan buu mutaabacaynay bimil hadi اlqisa qisada haddaan soo maro kale xadiidka ku kaxeeye oga qisay wa qaala fi akhir اlxadiid xadiidka dabayaaqadiisa wuxuu yidhi wa kaana yaquul ibn cumar wuxuu odhan jiray man jamaca bayn اlxaji wاlcumra ninka cumre iyo xaj isku daree qaari noqdee lamaaneeya kafaahu dawaafun waaxidun hal dawaaf baa ku filan walam yaxila mana xalaaloobayo xataa yaxila minhumaa jamiican ilaa uu labadoodaba dhammeeyo waxadaanaahu maxamed bn muhaajir almisri ahbarana leyt bnu sacad xa waxadana qutaybat bn sacid wallafdu lahu qaala xadana leyt bnu sacad can naaficin can ibni cumar marka leyt bnu sacad ayaa mutaabacayn raggii ahaa ubaydlah iyo maali ubaydlah iyo maali kulluhum can naaficin ana bna cumara araada alxaja xaj inuu xajiyu doonay caama nazla xajaaju bibni zubayr xilligu ibnu zubayr uu ku degay oo dul fadhiistay ibnu zubayr oo sanadkii hijirada ahayd faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina annaasa kaa'inun baynahum qitaal sida muuqata qiyaastiio doroskii afaalaha muuqda waxaa weye dadka dhexdooda dagaal baa mari doona dagaal baa dhici doona dagaalkan wuxuu keenayaa in maka lagu dagaalamo wuxuuna keenayaa marka in lagu dawaafi waayo nabadgelye darteed loo geli waayo wa innaa nakhaafu waxaan ka baqaynaa an yasuduuka inay kuu didaan beytka ila dagaal baa ka socde cabdullahi bn zubayr cbdullah bn cumar marka reer bani umaya inay kuu didaan ka baqaynaa fa qaala ibni cumar wuxuu wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuulila iswatun xasana asnacu waxaan samaynun yeeli kamaa sanaca rasuululah siduu rasuulku sameeye baan samayn inii ushidukum waxaan idin maragelinayaa annii qad awjabtu cumratan cumra inaan niyaystay uma kharaja midinuu ka baxay xataa idaa kaana bidahri albaydaa bidada dusheeda markuu joogo qaala wuxuu ihi maa shaanu alxaji walcumra ilaa waaxid maa shaanu alxaji walcumra cumra iyo xaj arrinkoodu ma aha ilaa waaxidun hal mid un mooye ishaduu mara ama ushhidukum qaalan ruux isagu wuxuu yidhi uu qutayba uusan oranin ushhidukum waxaa idin maragelinayaa annii qad awjabtu xaja maca cumratii xaj inaan niyeystay cumradaydii hore la jirankeeda wa ahdaa hadyan hadyina waa dhiibay oo waa bixiyey ishtaraahu uu ka soo iibsaday biqudaydin meeshale u ka gatay min qudayd wa goob magaceed xoolow ka iibsa suuq bay lahayd iyo rawaagi dambe loo sameeyey uma inalaqa waa dhaqaaqay yuhilu bihimaa asagoo talbaysan oo xidhanaya xaj iyo cumro ku dhawaaqaya jamiican si wada jira xataa qadima maka ilaa uu maka galay fadaafa bilbeyti wabisaba walmarwa walam yazid calaa dalika halkaa sacyi iyo halkaa dawaaf waxba kuma darin walam yanxar bacda sacyina waxba muusan gowracin walam yaxliq bacda sacyi muusan xiranin walam yuqasir ma gaabsanin maxaa yeele ma xalaaloobahaye yaa wax gowraca yaa tima gaabsada yaa xiirta nin xalaaloobay isagu waa qaarin yowmu naxri la gaadho ma xalaaloobi karo walam yaxil min shayin shay kama xalaal noqonin xaruma minu ka xaraam ahaa ama laga xarimay xataa kaana yowmu naxri ilaa maalinkii tobnaad la gaadhay fa naxara hadigiibuu gowracay wa xalaqa timihiibuu xiiray wa ra'aa wuxuuna arkay ibnu cumar an qad qadaa inuu dhammaystay dawaafa alxaji waalcumrati biawaafihi اlwali awaafkiisii hore awaafihi markuu sidaa yeelay oo hawlihii o dhan uu dhammeeyey wuxuu u arkay inuu dhammaystay uu gutay awaafa alxaji walcumrat muxuu ku gutay biawaafihi اlwali dawaafkiisii hore oo loo jeedo dawaafkii yowmu naxri awaaf ifaada laga wadaa awaaf alifaada ayaa laga wadaa riwaayad kalena caddaynay xaafid ibn xajar xadidka ibn cumar markuu ka hadlay wuxuu asaxa min xadiiث ibni cumar wa xadiiثi caaئiشhaةa اlmadkuurayni fi hada اlbaab ninka qaarinka ah in hal dawaaf laga rabo oo hal asacye laga raba keliya oon lamaan laga rabin axaadiista ugu asaxsanee baabka ku timid waa xadiiu ibni cumar haddaad haysaan iyo xadiiu caaisha oo markaa asagu bukhaari isku xujiyey ayb qolyaa waxay u qaateen annahu qad qada dawaafa alxaji wاlcumrati biawaafihi اlأwal inuu yahy dawaaf اlquduumki awaafu quduumkii hore ayaa awaafu ifaada xaji cumraba u noqday bay u qaateen sax ma aha ee waxaa laga wadaa yowmu naxri awaafkuu la yimid ee keliya ahaa ayaa awaafu lcumra ah oo awaafuulxaj ah wax kaan lagama rabo qaala bnu cumar wuxuu uhi kadalika facala rasuullah sidaasuu rasuulku yeelay waa runtii xaadana aburabiica الzahraani hadduu u jeedo hadduu u jeedo bimacnaa quduumkana sidoo kale wey dawaaf lqudum nabigu waa la yimid calayh isalaatu wasalaam oo isagoo camal iska madax bannaana oon ahayn camal cumro oo ah salaan iyo ziyaara beytka ilaahay leanna dawaaf lquduum waa camal madax bannaan wey oo lagu talagalay ziyaaratu beyt illaahi alxaraam iyo salaantiisi wey kacbada salaanteeda xaadana aburabiica azahrani waa abu kaamil aljaxdari qaala waxayn labadaa imaam abuabiisulm daawud albasri baa layadaa abu kamilna fuday bn xusein xusein fudayl buu ahaa qaala xadana xamaad xaa waxadaanii zuhay bn xarbin xadana ismaaciil kilaahuma labadaa wadaad ismaaciil iyo xamaad xamaad ibnu zayd ibnu dirham albasri iyo ismaaciil bn ibrahim bn culay kilaahuma can ayuub can ayuub can naafic riwaayada ayuub hadda aynu tilmaamayna muslim aan lahayn muuse keena wuu keenay laakiin wuu gaabsaday lafdigii lafdigii bukhaari baa ka faahfaahsanaa ka fiiri can naafic bni cumar radi allahu bihada alqisati baa isna wariyey walam yadkur ayuu muusan sheegin marka xadiidku waxaad soo marteen xadiid cubaydillah can naaficin baad soo marteen wa xadiidu maalikin can naaficin haddana waxaynu maraynaa xadiidu ayuub waxaan kaloo soo marray cafwan xadiidu leyt bnu sacd can ayuub maalik cubaydillaah iyo lay iyo ayuub kulluhum can naaficin can ibni cumar walam yadkur ayuub muusan sheegin annabiya nabiga muusan sheegin mrku xadidka tabinayey ilaa fii awali xadii xadiidka horraantiisa un mooye xiina qiila lahu marka lagu yidhi ibni cumar yasuduuka can ilbeyt waxaan ka baqaynaa an yasuduuka can ilbeyt beytka inay ka hor istaagaan qaala wuxuu idhi idan haseyeeshe hadday saa tahay afcalu ama afcalo wey kama facala rasul sal slm idan afcalu waxaan samaynaya kama facala rasuullah walam yadkur muusan sheegin sidoo kale ayuub fii aakhir اxadii awalka xadiikana halkaa mar buu nabiga sheegay aakhirkana wuxuu yidhi hakada facala rasuulullah sidaas rasuulku sameeyey kama dakarahu leys siduu leys xadiidka u sheegay idan waxaa weeye xaj iyo cumro kii istaagaba ee lagu diida beydka inaad tagtaba ka kalu cumrada waad ka xalaaloobi hadyigaadi baad gowrici waad xiirani bartaasaad ka laaban sanadka dambe ilah haduu kuu sakhiro waad la imanoo camalkii waad soo qallayni hadduu xaj ahaa iyo ahaaba haddii laakiin xagga xelagu waa iskaga mid weeye xajkii cumradu waa iskaga mid haddii lagu hor istaago qaarin tahayna xagga dawaafka iyo hal mid baad la imanaysaa oo ninka qaarinka ninka keligii xaj soo xidhay waa isku acmaal ma kala acmaal badno qolyaha xanafiyada marka iyagu yidhi waxaa laga rabaa qaarinku yasca sacyeen wayaduufu dawaafayn sunnada khilaafeen axaadiia wax ku dhiseenna waxaa wey waa axaadii mujmalaa oon macnaheedu caddayn inay fahmaanna ay ku adkaatay wallahu subxaana wa tacala aclam